بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli kitaabkii jawaahirka aanu ku jirnaa al-israacu fi ljanaasa janaasada oo loo israacoo loo degdega iyo samaac almayiti meydka maqlitaankiisa uu wax maqlo iyo waqaatilu nafsihi ninka qaatilu nafsiga ahee nafsadiisa dila xukunkiisii wa hanaa'u nnaasi dadka ammaantooda cala almayiti meydka ay ammaanaan can abi hurayra abi hurayra waxaa laga wariyey radia allaahu canhu can ilnabiy nebiga xaggiisa sala allahu calayhi wasalama qaala inuu rasuulku yidhi asricuu la degdega biljanaasati janaasada qofku markuu dhinto aasitaankiisa iyo diyaarintiisa u degdega fa in taku saalixatan hadday tahay naf saalixad ah naf hagaagsan haddii ay tahay oo saalixad ah fa khayrun khayr ayaa tuqadimuunaha u gelinaysaan ilayhi xaggiisii wa in taku haddiise ay tahay si wadaalika arrintaa wax ka soo haray khayr maxaa ka soo haray waa shar meeshii shar la dhihi lahaa sharta iska dhaafa dhihitaankeediibaa afka laga nacay markaasaa la yidhi wa intaku taku si wadaalika taasi waheedii kayrkeed hadday tahayna fa shar shar waaye oo tadacuunahu aad ka dhigaysaan can riqaabikum qoorihiine dhaqso iska dadejiya wa can anasin radia allaahu canhu can ilnebiy nebiga waxa uu ka wariyey qaala inuu yidhi alcabdu ay eh, almuslim addoonka ama muslimka loola jeedaa idaa wadica marka la dhiga fii qabrihi qabrigiisa oo watawallaa ay ka soo jeestaan dadkii oo wadahaba ay soo baxaan asxaabuhu asxaabtiisa xataa intii innahu asagu la yasmacu maqlahaya qarca nicaalihim qarca nicaalihim shanqarta dacaskooda asagoo maqlahaya dacaska iyo dhawaaqa shanqarta lugtooda asagoo maqlaya ayaa ataahu waxaa u imaanaya malakaani laba malag laba malag ayaa u imaanaya fa aqcadaa labadii malag maxay samaynayaan fa aqcadaahu way fariisinayaan fa yaquulaani waxay u odhanayaan lahu asaga maa kunta maxaad ahayd taquulu mid ka yidhaahda fii haada arajul ninkan ee kan ah nebi moxamed inta loo soo miihaaliyaa la leeyahay ninkani maxaad ka dhihi lahayd ood ka taqaanaa fa fayaquulu asaguna wuxuu odhanayaa ashhadu waxaan qirayaa annahu asagu cabdullaahi ilaahay addoonkiisa inuu yahay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisada fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa undur fiiri ilaa maqcadika maqcadkaaga iyo makaankii min annaari naarta aad ku lahayd naartii baa la tusayaa oo la leeyahay naartaas baa kuu sugnaatood geli lahayd abadalaka allaahu ilaahay wuxuu kuugu bedelay bihi ayada maqacadan makaanu fadhi oo min aljannati jannada xaggeeda ah qaala alnebiy nebigu wuxuu yidhi fayaraahumaa jamiican labadoodiiba waa arkayaa naartii dhibka badnayd ee ilaahay ka badbaadiyey iyo jannadii fiicnayd ee loogu beddelay fayaraahumaa jamiican wa ama alkaafiru kaafirka aw ilmunaafiqu ama munaafiqa fayaquulu wuxuu odhanayaa laa adrii ma ogi ninkani waxa uu yahay ani ma aqaana kuntu waxaan ahaa aquulu mid iska yidhaahda maa yaquulu nnaasu waxay dadku dhahaan waxay dadku dhahaan ayaan dhihi jiray fa yuqaalu markaasaa loo odhanayaa laa darayta walaa talayta ha ogaanin hana aqrinin umma kadib yubrabu waa la garaacayaa bimiqra'atin garuun ama buus oo min xadiidin bir ka samaysan midraqaa lagu garaacayaa bahalka bad birta marka la tumayo lagu garaaco oo xadiid ah darbatan dhufasho iyo tumitaan bayna udunayhi labadiisa dhagood dhexdooda ah halkaa labada dhagood dhexdoodaa lagu dhufanayaa fa yasiixu markaasuu qaylinayaa sayxatan qaylo yasmacuhaa uu maqlahayo man yabiihi waxa soo xiga oo dhan waxa markaa xigee gaarkiisa ah oo dhan way maqlayaan ila faqalayn jinni iyo insi maahan ila faqalayn waa jinni iyo insi maahan can jundub radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi kaana birajulin ninbaa waxaa ku sugnaa jiraaxun dhaabac ninbaa asagoo dagaalka ku jiray dhaawacmay faqatala nafsahu naftiisuu markaa dilay kaana birajulin ninbaa waxaa ku sugnaa jiraaxun dhaawac faqatala wuxuu dilay nafsahu nafsadiisa intuu adkaysan waayey ayuu naftiisii dilay faqaala allaahu ilaahayna wuxuu yidhi badaranii waa igala soo degdegay cabdii addoonkayga binafsihi nafsadiisa intaan uga imaada anaaba qaadan lahaa oo oofsan lahaa oo dili lahaaye intaanan u imaanin buu isdilay naftiisa ayuu igala soo degdegay xaramtu calayhi ljannata jannadan korkiisa ka xaaraantinimeeyey can anas bni maalikin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi murra waxaa la soo marsiiyey bijanaasatin janaaso ayaa la soo marsiiyey meesha fa afnaw way ammaaneen dadkii calayhaa janaasadii korkeeda ayay khayran khayr ku ammaaneen fa qaala alnabiyu nebigana wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama wajabat way waajibtay way u waajibtay fuma ka bacdi murra waxaa lala soo maray biukhraa tu kale fa afnaw way ammaaneen dadkii calayha korkeeda sharan shar bay ku ammaaneen sharta layskuma ammaaneen shar bay ku sheegeen tinaa haddii rabbi naga wadayaa saasay dadku yidhaahdeen wax la mid ah faqaala rasuulku wuxuu yidhi wajabad way waajibtay faqaala cumar bnu khataabin ayaa yidhi radia allaahu canhu maa wajabad maxaa waajibay rasuulkii allow qaala rasuulku wuxuu yidhi haadaa midani afnaytum waad ammaanteen calayhi korkiisa khayran khayr baad ku ammaanteen fawajabat lahu aljanna janna u waajibtay wahaadaa midaanna afnaytum calayhi sharan shar baad ku ammaanteen fawajabat lahu nnaar naartii baa markaa u waajibtay antum adinku shuhadaa'u ullaahi ilaahay markhaatiyaalkiisii baa tihiino fil ardi dhulka dhexdiisa ku sugnaa wa fii riwaaya lisayidinaa sayidkeenii cumar bni alkhadaab ahaa radia allaahu canhu midlu haada saasoo kale oga sugnaatay asagana inta janaase lala soo marmaray fasu'ila waa la su'aalay camaa wajabad maxaa waajibay baa la yidhi ama wixii waajibay waa la weydiiyey yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyo qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi kamaa sidii qaala alnabiyu nebiga uu yidhi sala allahu calayhi wasalam ayumaa muslimin muslim kasta shahida lahu ay u marqaati furto arbacatun afar bikhayrin khayr ugu marqaati kacaan adkhalahu allahu aljannata ilaahay jannada ayuu geliyaa faqulnaa waxaanu nidhi wahalaaatun saddexna qaala wahalaaatun buu yidhi nebiga saddexna waa la mid faqulnaa wainaani ama waihnaani labana qaala waihnaani labana waa la mid uma lam nas'alhu kadibna ma aanan weydiinin can ilwaaxidi mid hal ma weydiinin baabu khayru zaadi taqwa cabsida alle ayaa zaadka kan u khayr badan ah khayru zaad zaad midka u khayr badan attaqwaa waa alla ka cabsiga can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana ahlu lyamani reer yaman waxay ahaayeen yaxujuuna kuwa soo xajiya walaa yatasawaduuna sahayna ma soo qaadan jirin wayaquuluuna waxay odhan jireen naxnu anagu almutawakkiluuna dad mutawakiliin ah oo rabbi tala saartay ayaannu nahay fa idaa qadimuu markay soo galaan makata makana sa'aluunnaasa dadkay tuugsan jireen dadka ayay wax su'aalan jireen oo dadkay markaa tuugsanaayeen fa anzala allahu tacaala ilaaha sarreeye ayaa soo dejiyey watasawaduu warhoysahay qaata fa inna khayra zaati zaadi taqwa sahay waxaa u khayr badan alla ka cabsigee attaqwaa waxaa kaloo lagu fasiraa wixii lagu dhowrsado oo dadka aan lagu baryootamin kaasaa u khayr badan baabu sifati salaati annebiy nebiga salaadiisa qaabkeedii sifadeedii waaye iyo wa imaadati aladaa dhibka oo waddada laga fogeeyo laga dhaqaajiyo waa wixii dadka dhibaya can muxamed ibni camar bin cataa annahu kaana wuxuu ahaa jaalisan mid la fadhiya maca nafarin koox oo min asxaabi alnebiy nebiga asxaabtiisa ka mid ah sala allahu calayhi waaalihi wasalam fadakarnaa waxaanu xusnay salaata alnebiy nebiga salaadiisa faqaala abuu xumayd wuxuu yidhi assaacidiy ana anigaa kuntu ahaa axfadakum lisalaati mid idinkugu xifdin badan idinkuguna aqoosho badan salaadda oo rasuulka ilaahay sala allahu calayhi waaalih wasalam ra'aytuhu waan arkay idaa kabbara markuu kibaaranayo uu salaadu xidhanayo jacala wuxuu yeelahayay yadayhi labadiisa gacmood intuu kor u qaado xidaa'a mankibayhi labadiisa garbood la simankooda labadiisa garbood la simankooda wa idaa rakaca markuu rukuucana amkana wuu makaninahayey oo wuxuu ku qabanahayay yadayhi labadiisa gacmood min rukbatayhi jilbihiisa tumma ka bacdi hasara wuxuu taagi jiray dahrahu dhabarkiisa dhabarkiisana saasuu markaa u fidin jiray fa idaa rafaca markuu ka soo kor qaadaya ra'sahu madaxiisana uu kor u soo qaado istawaa waa ekaan jiray istaaguu ku ekaan jiray xataa yacuuda ilaa ay ku soo noqoto ilaa ay timaaday ku soo noqoto kullu kafaarin xubin kasta ilaa ay timaado ama uu ku soo noqdo ilaa makaanihi booskiisa fa idaa sajada marka uu sujuudayana wadaca wuu dhigahaya yadayhi gacmihiisa hayra muftarishin asagoon goglanaynin muftarishka waa in gacmaha inta cad marka dhulka la dhigo macnaha sacadka inta kale ee dheerna aan dhulka saa loo dhigine kor loo qaado walaa qaabidihima aanana laabaynin ma goglan jirin mana laabi jirin wastaqbala wuxuu qaabilsiin jiray biadraafi asaabici rijlayhi lugihiisa farahooda adraaftoodana alqiblata qiblada ayuu qaabilsiin jiray faidaa jalasa markuu u fariisanayo fi rakcatayni labada rakacadood waa atixiyaadkee jalasa wuxuu ku fadhiisanayay calaa rijlihi lyusraa lugtiisa bidixda ah ayuu ku fadhiisanayay wanasaba wuxuu suri jiray ama uu taagi jiray alyumna midda midigta ah waa atixiyaad ka koowaad waidaa jalasa markuu u fariisanaya fi rakcati alaakhirati rakacada ugu dambaysa wa atixiyaadka dambe qaddama wuxuu hormarin jiray rijlahu lyusraa lugtiisa bidixda ah wuu hormarin jiray oo horay buu u bixin jiray wa nasaba wuu suri jiray oo wuu taagi jiray alukhraa midda kale wa qacadda wuxuuna ku fadhiisanayay calaa maqcadatihi salkiisa salka ama biradana wuu ku fadhiisan jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo qaabka iyo kayfiyada ayuu markaa ahaa mid u fariista atixiyaadka hore iyo atixiyaadka dambe labadaba baabu yukrahu annawm wixii la karaahsaday hurdo in la seexdo qabla alcishaa salaada cisha ka hor in la seexdo waa karaahiyo iyo wa fadl fadliga ay leedahay allaahuma rabbana iyo wa yubdi qofku wuxuu muujinayaa e, wuxuu muujinayaa dibcayhi labadiisa ee dibco dibcaynka macnaha wuxuu muujinayaa mar allaala marka uu sujuudaayo uu saa gacmaha u dhigo dibcooyinkiisa macnaha meeshaa feeraha hoosteeda ah wuu kala furayaa can abi barsata anna rasuula allaahi kaana wuxuu ahaa yakrahu nnowm mid hurdada naca oo karahsada qabla alcishaa cishaa'iga ka hor salaada cishaa'iga intaan la tukan wuu diidi jiray nebiga in la hurdo waalxadiida bacdaha iyo sheeko la sheekaysta cishaa'iga kadib wixii sheeko ninka naagtiisuu u sheekaynaya wixii xadiid la akhrisanaya wixii cilmiya kuma jiro wa can abi hurayra radi allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam qaala wuxuu yidhi idaa qaala alimaamu imaamku hadduu yidhaahdo samica allahu ilaahay wuu maqlaa liman xamidahu qofkii ku mahdiya faquuluu dhaha allaahuma rabbanaa laka alxamd allaahuma ilaahayow rabbanaa rabbigeennow laka adigay kuu sugnaatay alxamdu mahad fa innahu maxaa yeelay man waafaqa qofkay waafaqdo qowluhu qowlkiisa qowla almalaa'ikati malaa'igta qowlkeeda qufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqaddama min denbihi wixii tegey oo markaa dembigiisaa can cabdullaahi bin buxayna anna alnabiya sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa rasuulka idaa salla markuu tukanaya faraja wuu kala furi jiray oo wuu kala fogayn jiray bayna yadayhi labadiisa gacmood xataa yabduu ilaa ay muuqatoo la arko bayaadu ibtayhi kilkilooyinkiisa caddaantooda ilaa la arko saasuu gacmaha u kala furi jiray baabu sujuudi sujuud ayay baab u tahay calaa sabcati acdumin toddoba xibnood in laga sujuudo toddoba xibnood in laga sujuudo baab u yahay can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana anabiyu nebigu wuxuu ahaa qaala nebiyu dheh nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam umirtu waxaa lay amray an asjuda inaan ka sujuudo calaa sabcati acdamin toddoba xibnood hayra aljabhati hayra aljabhati macnaha toddoba xibnood ayaa lay amray inaan ka sujuudo waa jabhada wejigaa loola jeedaa wa ashaara wuu ishaaray biyadihi gacantiisa calaa anfihi sankiisuu ku ishaaray macnaha wejiga marka dhulka la dhigaya ilaa sanka in lala dhiga waaye waayo sanka oo dhulka la dhiga sanka waa meesha laga kibray qofka uu ka santaago meeshaan ka kibrahayay iyo wejigaygii qiimaha badnaabaa ciidda saaran kibir ma ii sugnaanin rabbiyow kibir iguma jiro macnaheedu waa sida waa kow walyadayn labada gacmood waa saddex wa rugbatayn labada jilbood waa shan iyo wa atraafi alqadamayn gomdaha iyo qadamaynka atraaftooda waa toddobo waxaa kaloo nala amri jiray walaa nakfif afiyaaba iyo washacara inaanaan celcelinin inaanaan celcelinin macnaha oo aanaan reerreegin dharka iyo timaha markaa sujuudaysa hadday maro soo dhacaysa iyo camaamad hadday saa kugu soo dhacaysa iyo timaha ilaan carabtu way timo dheerdheeraayeene markay saa u soo dhacaysa iyo inaan markaa la kufaynin baabu yastaqbilu alimaamu imaamku wuxuu qaabilayaa annaasa dadka baabkiisii waaye iyo wa fadliga ay leedahay qusli yowmi aljumuca maalinta jumco qubayskeeda can samurata bin jundub radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana alnabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa sallaa markuu tukanayo salaatan salaad aqbala calaynaa korkeenna wuxuu soo qaabilsiin jiray biwajhihi wejigiisa markuu salaadda tukada uu salaadda faaruqo dadkuu saa ugu soo jeesan jiray wa can abi saciidin alqudriy radi allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi quslu yowmi aljumucati jumcada maalinteeda qubayskiisa waajibun waajib ayuu ku yahay calaa kulli muxtalimin qof kasta oo qaangaaray qof kasta oo qaangaar ahoy jimcada ku waajibtay inuu qubaysto waa waajib waajibkan waxay fuqahadu yidhaahdeen waa waajib waa sunno mu'akad ahaa loola jeedaa oo qofku inuu sameeyo ay fiican tahay balse hadduu qubaysla'aan tukado qudbadiisu markaa way u jirtaa baabu ziyaadatu aliimaani iimaanka siyaadadiisa baabkeedii waayo iyo waman hadaa qofkii u jarmaada ila almasjidi masaajidka qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi wazidnaahum hudan hanuun baanu u siyaadinay wayasdaada aladiina kuwii inay kororsadaan ay siyaadsadaan aamanuu rumeeyey iimaanan iimaanka iimaanka rumeeyey inay siyaadsadaan wa qaala tacaalaa aydan ilaahay sidoo kale wuxuu yidhi alyowma maanta akmaltu waan kaamilay lakum adinka diinakum diinkiina fa idaa taraka hadduu ka taga shay-an shay oo min alkamaali kamaalka mid ah fa huwa naaqisun waa naaqis wixii kamaal marka laga taga maxaa imaanaya naaqis baa imaanaya idan iimaanku waa ziyaadaa waana nusqaamaa daaca ilaahay wuu ku siyaadaa macaasina wuu ku nusqaamaa can anas ibni maalikin radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi yakhruju waxaa laga soo bixinayaa min annaari naarta man qaala qofkii yidhi laa ilaaha ila allah wa fii qalbihi qalbigiisana wasnu shaciiratin shaciiro miisaankeeda wax la mid ah uu ku jira qalbigiisa oo min khayrin khayr ah min khayrin taas waxaa loola jeedaa iimaan ah wa yakhruju min annaari naarta waxaa laga soo bixinayaa man qaala qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allah wa fii qalbihi wasnu buratin bur miisaankiisa waxleeg xabad bur ah oo min khayrin khayr ah wayakhruju min annaari man qaala laa ilaaha ila allah wa fii qalbihi qalbigiisana wasnu darratin darro waa wax yar oo atam ah oo min khayrin ah qaala abuu cabdullaahi wa imaamu bukhaari wuxuu yidhi qaala abaan wuxuu yidhi xadaanaa qadaada xadaanaa anas can ilnabiyi sala allahu calayh wasalam min iimaanin makaana min khayrin booskii iimaanka ayuu ku beddelay meeshii khayr markaa ahayd meeshii khayr ahayd ayuu ku beddelay baa la yidhi iimaan meeshii iimaan ahayd macnaha meeshii uu khayr yidhi ayaa riwaayadda anas waxay ku beddeshay ayadaa iimaan can abi hurayrata radia allahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nebiga man hadaa qofkii u dheento oo u jarmaada ila almasjidi masaajidka aw raaxa ama u caraawa raaxo waa galab socodka acadda allaahu ilaahay wuxuu ugu diyaariyey lahu kaa nusulahu martiqaadkiisa min aljannati jannada kulamaa mar kastoo qadda uu rawaxo ama uu ka laho aw raaxa ama uu markaa u caraabo baab wuxuu baab u yahay tusaddiqa calaa khaniyin taajirkiibaa wax lagu sadaqaystay iyo waradiicu naasnuugii annaatiqu ee hadlay iyo walaamaanatu amaanadii can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi qaala rajul ninbaa wuxuu yidhi la atasaddaqanna sadaqaystee oo sadaqaystee bisadaqatin sadaqa ayaan bixinayaa fakharaja wuu bixiyey bisadaqatihi sadaqadiisii fa wadacahaa wuxuu saaray ama uu ku dejiyey fii yaddi saariqin tuug gacantiisa nin dadka nafta u keenayuu tuug ah ayuu gacanta u geliyey fa asbaxuu way waabariisteen dadkiina yataxadauunahu ayagoo ku sheekaysanaya tusaddiqa waa lagu saddaqaystay calaa saariqin tuugii baa xalay wax la siiyey faqaala ninkii wuxuu yidhi anigu tiig wax isii isma lahayne allaahuma ilaahayow laka alxamdu adigaa mahad iska leh la'atasaddaqanna sadaqaystee oo sadaqaystee haddana bisadaqatin sadaqa ayaan bixinayaa fakharaja wuxuu bixiyey bisadaqatihi sadaqadiisii fa wadacahaa wuxuu saaray ee uu ku dejiyey fii yaddi zaaniyatin gabar zaaniyad ah gacanteeda gabar gabdhahan xunxunkii alaabtooda ku shaqaysta ka mid ahee sunnaadda ah yuu gacanta u geliyo caan ahayd fa asbaxuu way waabariisteen dadkii ama waxay ahaadeen yataxaddauuna kuwa ku sheekaysanaya tusaddiqa waa la sadaqaystayoo waxaa wax lagu sadaqeeyey alleylata xalay calaa zaaniyatin gabadhii zaaniyadda ahay ama caababa fa qaala wuxuu yidhi allaahuma ilaahayow laka alxamdu adigay mahadi kuu sugnaatay ilaahayow adigaa ku mahadsan calaa zaaniyatin zaaniyaddaa dusheeda sadaqadii aan ku bixiyey inaan aniga zaaniyad waxsii isma dhehaynin adigaa ku mahadsan ilaahayow la atasaddaqanna sadaqaystee oo saddaqaystee haddana bisadaqatin sadaqo fa kharaja wuu bixiyey bisadaqatihi sadaqadiisii fa wadacahaa wuxuu ku dejiyey ama uu saaray fii yaddi khaniyin nin hodan ahoo tanaad ah ama taajir ah gacantiisa fa asbaxuu waxay ahaadeen ama ay ku waabariisteen dadkii yataxadauuna ayagoo ku sheekaysanaya tusaddiqa waa lagu saddaqaystay calaa qaniyin ninkii hodanka ahaa taajirkiibaa wax la siiyey bay dhaheen faqaala wuxuu yidhi allaahumma ilaahayow laka alxamdu mahad adaa iskalay kuu sugnaatay calaa saariqin tuugii wa calaa zaaniyatin zaaniyadii iyo wa calaa qaniyin ninkii taajirkaa dushiisa intaba fa utiya waa loo yimid oo hurdaa loogu yimid hurdo ama manaamkii ama haatif baa u yimid waa wax la hadlayuusan u jeedin fa qiila lahu waxaa loo yidhi amaa sadaqatuka sadaqadaada calaa saariqin tuugga aad ku saddaqaysatay kaama khasaarine falacallahu waxaad dhici kartoo laga yaabaa an yastacfifa inuu kaga dhowrsanaado can sariqatihi tuuganimadiisii xoolaha aad siisay bal inuu ganacsi ku galo ee uu miis wax dhigto ee uu ku shaqaysto oo dadkii baangadda iyo midida uu u haystayba uu kaga dhowrsanaado uu iska fiicnaadaa dhici karta ilaan waxuu bixiyey shilin iyo laba shilin ma ahayn sadaqa xoogan buu bixiyey wa ama azaaniyatu zaaniyadii waxa ku kalifayaba inay xumaantan samayso wax la'aan inay ahayd falacallahaa waxaa laga yaabaa ayadana an tastacifa inay kaga cafiifsatay kaga dhowrsanaato ay kaga isaga ilaaliso can zinaaha zinadeeda tiina waa faa'iido kaloo kaama qasaarin wa ama alghaniyu taajirkaa soo haray falacallahu waxaa laga yaabaa asagana yactabir inuu ku cibro qaato waxbixinta wanaaggeeda oo fa yunfiqu uu nafaqeeyo ama uu bixiyo mimaa actaahu allah wuxuu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala wixii ilaahay siiyey inuu markaa isaga ilaaliyo wa can abi hurayrata radia allahu canhu annahu samica wuxuu maqlay rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wa aalihi wasalama oo yaquul dhahaya baynaa wakhti imra'atun naag turdicu ay muujinaysay ibnaha wiilkeeda id marra bixaa waxaa la soo maray oo meesha soo maray raakibun nin faras saaran wahiya ayaduna turdicuhu ay muujinaysa canugeeda faqaalad waxay tidhi markay aragtay quruxdiisa iyo qaabka labiskiisii faraska uu saaran yahay intay la dhacday bay tidhi allaahuma ilaahayow laa tumid ha dilin ibnii wiilkayga xataa yakuuna ilaa uu ahaado midlu haada kanoo kale ilaa kanoo kale uu noqdo faqaala wiilkii wuxuu yidhi allaahuma ilaahayow laa tajcalnii ha iga yeelin midlahu asagoo kale weliba naasku nuugaya markaasuu saas u fiiriyey markaasuu dhahay allow kanoo kale ha iga dhigin naaskii uu nuugayay ama uu jiqayuu ku soo laabtay uma rajaca wuxuu ku laabtay haddana uu mar labaad ku noqday fi thadyi naaskiisii uu nuugayay wa marra waxaa soo martay haddana ama lala soo maray biimra'atin naag naag baa la soo marsiiya meesha tujararu la jiidahay naag ayaa meesha lala soo maray ama soo martay tujarar oo wayalcabu biha wayalcabu biha faqaalad waxay tiri naagtii gabar lala ciyaar mataqaanaa yalcawa lagu ciyaaraayo la jiidaayo la tumaayo ayaa meeshii lala soo maray fa qaalad hooyadii waxay tiri allaahuma ilaahayow laa tajcal ha ka yeelin ibnii canugayga midlahaa tan oo kale intuu naaskii ka soo tegay buu islaantii fiiriyey faqaala wuxuu yidhi allaahuma jcalnii midlahaa ilaahw ayadoo kale iga dhig faqaal wuxuu yidhi wiilkii waa markii hooyadii weydiisay ama araakibu midkii faraska saarnaa fa innahu kaafirun waa kaafir inuu ilaahay kaafir iga dhiga ma jecli wa ama almar'atu naagtan fa innahum yaquuluuna dadku waxay odhanayaan lahaa ayada tasnii way sinaysatay wattaquul ayaduna waxay leedahay xasbiya allah ilaahay yaa kaafigayga ah wayaquuluuna waxay odhanayaan tasriq way xaday wa taquul waxay odhanaysaa xasbiya allah ilaahay baa kaafigayga ah waa lama sabidanaa dembigaana ma aysan gelin gabadha sidaa darteed baan u idhi ilaahayow kaasna ha iga dhigin tanna markaa iga dhig wabillaahi tawfiiq wallaahu subxaanahu wa aclam